iyo sharafcii heeda hooyaday timahadabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal wiilkiinbah meel joogtaan si walba inaa maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikh waxay ku aaseysan tahay toddobiy tobanka bisha janaayo sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo xaqiijisay in dowladda ciidamadeedu ay la wareegeen degmada ceeldheer ee gobolka galguduud madaxweynaha puntland oo markii ugu horreysay ka hadlay qabsashada magaalada xardheer iyo qeybo ka mid a ah galmudug ee ciidamada dowladda sidee soomaalidu markaa u badalayaan dhaqankii hore ee dabshiidka waa warbixin idanaad ku maqli doontaan barnaamijka ruushka weli wuxuu duqeymo ka wadaa bariga yukrain warbixino gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ayaad maqli doontaan anigoo cabdicasiis abrahamid kala soo codsiin doona qorshe a farsamayn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka keyna naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku maquureyn halistaad igoysiyo halkaad igaga taali naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quureen halistaad igoobsiyo halkaad igaga taale

haweenkuba dhagayo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahaynini hadhowbay layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa hadhowbay layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa nashini wadankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaage haddaad hagar baxayse dhankayga waan ka hanan lahaa haddaan huba dhankaagay haddaan hagar baxayse habeen keliya shaaquuyey mahir galo ayee kuma fulaye hortaa baro hirgalo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurkee

meelo loo oon horseed looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine meelo loo oon horseed looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine وضيلا hiila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii amakinta caashaqay halacsiga ubakinta hibashaaday nabar horey amakinta caashaqay halacsiga ubakinta hibashaaday nabar horey ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba qaybad ma yeeshine ka kaloon lahaynine hadhowbey layma heesi laylama hadli dooburday helay oobeyoyso hor caashaba

dadku ka haqabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku dhagaha qabeela kali beshuhayaante qorajaruga tuurteen hamodugu hoden adiimiya lug haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke heystan wal kudhigeedu yahay ragga iyo haweenka cododka waxaa laga hayaa xasan aadan samater iyo khadiijo maxamuud qalanjo ereyada maxamed cali kaari iyo allah u naxariistay ayaa iska leh waana heesii soo baxay kunsagaalboqolshaniyotodobaatankii daafur bayna nagu ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mm-hmm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lu lugoysay maclasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaarafci heedahohoyaday ku hore barnaamijka kulankeena ee gudgalan dhegeystayaal aynu ku bilaawnayee waxaa la xaqiijiyay in ciidamada dowladdu ay si buuxda oola wareegeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo muddo toban sano ka badan ay ku sugnaayeen al-shabaab wax dagaala kama dhicin shabaabkii ku sugnaaya isaga baxay waxaana sidaa kula wareegay ciidamada dowladda soomaaliya sida uu xaqiijiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo warbaahinta la hadlay bismillaah alxamdulilaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd waa maalin kale oo farxad u ah shacabka soomaaliyeed jabna u ah cadowga khawaarijta ah maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta eh, maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay eh, degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaan ilaahay mahaddiisa ah in si nabad ah lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay ka soo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hoogga iyo ba'a sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba dagaalkan waxaa ku wada jiro guud ahaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay kaashanayaan ciidamadoodii qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa qayb ka ah dagaalka socda waxaa kaloo si gaara ah rabaa inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug oo uu hogaamiyo madaxweyne qoorqoor oo xaqiiqdii si hagar la aana ah, maaragta ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan jihaadka lagu jiro maaragta uga qayb qaatay si gaara ah ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay reer galmudugow waad u jeediin in cadowgii magaalo magaalo iyo tuulo tuulo uu uga baxaayo doorkiina ayaa taagan oo ah in aad maaragta loo gurmado shacabkii meelahaas ku dhibaataysnaa waxaa taagan doorkii maaragtaa eh, liidinkaga baahnaa oo ay tahay in maaragta xasilinta ka qayb qaadataan waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad hambali shacabka soomaaliyeed ayaan leeyahay mar walba khawaarijtu dhagartooda way socon doontaa laakiin shacabka soomaliya waxaa laga rabaa inaysan ka niyad jabin arrinkaas aada umahadsantii wasiir jaamac wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa dhinaca kalena jenaraal cali cara ee cosoble gacmadulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee markaa ku sugan degmada ceeldheer gobolka galgaduud waxaa ula hadlay warbaahinta dowladda wuxuu ka warbixiyey sida ay ula wareegeen degmada iyo in howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo miinabaarisa ay ka wadaan ciidamada danab iyo kuwa kale ee xoogga dalka soomaaliyeed madaxa dheer ee waxay ciidamadu galeen shalay afarti galabnimo ama toban saac ama sidii utaqaano waxaa iska caabina oo cadowga ay sameeyeenna ma jirto markii lagu sii dhawaayay iska carareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib u dhammaantood maanta waxay ku sugan yihiin degmada aleef ciidamada gorgor janab iyo kuwa dibixoreynka intaba oo wax dhibaataahina ma jiraan waxaa la la bilaabayaa hadda in magaalada laga sifeeyo qashankii iyo miinooyinkii iyo wixii ay u wartageen marka dhibaata ma jirto insha allahu tacaala iyo soomaaliyad iyo majaahidii ay lahaayeen madaxda qaranku ay kusii socdaan marka insha allahu tacaala xaaladda degmada ceeldheer maanta waa waa sidaas xaaladda dadkii shacabka ahay ayay ka kaxeeyeen marka ilaa xalay waxaan u yeeraynay dadka shacabka ahay ilaa maanta oo hadda ciidamadii barbar iyo danab ay baaritaan magaalada ka wadaan marka insha allahu tacaala dad badani waa soo jawaabeen ilaa galabta ilaa caawa dhammaan dadka waxay daafaha magaaladay joogeen waxay kusoo noqon doonaan qof kasta gurigiisii ayay kusoo noqonaan insha allahu tacaala wallaahi reedadka dhibaatada leh oo ay ku reedeen waa burbur ay ku sameeyeen eh, hantidii dadweyneha sida iskuuladii isbitaaladii dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan meeshaan kama jirin dhibaatadaas ayay ku haayeen meel kasta oo ciidamada qaranku ay soo xoreeyeen waxaa lo waxaa loogu yimid dhibaatooyinkaas meelihii la xoreeyey dawladda gargaaray gaarsiisay mucaawinaa la gaarsiiyey boliiskiyaa la geeyey nabadsugiddiyaa la geeyey wasaaradda eh, arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adihii howlahaas ku lahay ayaa ka shaqaynaya insha allahu tacaala guddaana magaalada mustajawaaj iyo aaldheer iyo xarodheere lamidana ayagana maalmaha soo socda ayaa adeega dawladda o gaarida insha allahu tacaala eh, <laughs> taasi wa sabargeeda su aal ka dhan dhinacaaldheer iyo iyo galcad ay gacanka dawladda soo galaan iyo xaradheere iyo iyo dhammaan kuwii eh, lasoo xoreeyeyba waa guul eh, usoo soo hoyatay ummadda soomaaliyeed iyo qaranka intaba eh, marka taas waxa waaye waa guul taariikhiya ah, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamed iyo xukuumadiisa ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka waa uga mahad celinaya yani runtii in lagu dhiirado la dagaalanka al-shabaab jenaraal cali cara ee cusub le gacmadullo oo ka mid a ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayuu ahaa oo ka warbixinayay weerarkii ugu dambeeyey ee degmada eh, dhinaca kalena madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay ciidamada dowladda la wareegitaanka ay la wareegeen deegaano ka ah galmudug gaar ahaan gobolada galgaduud iyo mudug si gaara ah, degmada xareerdheer ayuu sheegay inay muhiim u ahayd inay la wareegaan ciidamada dowladda uu bogaadiyey waa kan madaxweyne deni dalkeennu wuxuu ku marayaa marxalad soo gabasho ah guud ahaan geyga soomaaliyeed aafada ugu weyn ay jirto waa dhinaca argagixisada oo waayadan dambe runtii deegaanadii ay muddada dheer fadhiyeen la arkayo in shacabkii iyo dowladdii dhammaan loo qalab qaatay sidii laysaga qaadi lahaa cadowgaas waxaan halka hambalyo uga dirayaa dowladda galmudug iyo ciidamada federaalka ah ee dhowaan magaalooyinkii muddada dheer ay haysteen ee ka mid a ah xaradheere ka saaray waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada iyo ciidamada qaybahooda kala duwan soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada si dalkani xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed uu ugu naaloodo ammaan iyo deganaansho runtii haddaanan laga xorayn meelaha ay haystaan al-shabaab dowladhiska soomaaliya waxay noqonaysaa caqabad ku taagan oo in hore loo dhaqaaqo ay aada u adag tahay waxaan rajaynaynaa meelaha ay ku hareenna iyadoo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashanayso madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa isna markaa bogaadiyey ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo la wareegay shalay degmada xardheere ee gobolka mudug oo muddo dhowr iyo toban sana ay ku sugnaayeen al-shabaab markana sidee soomaalidu uga sii dhammaanaysaa caadada dhaqameedkii ahayd in inta badan ay wax ku karsadaan dabka in uu markaan ugu gudbayaan jawi cusub iyo sidoo kale isbeddel dhanka casriga ah marka la eego gaaska iyo aaladaha kale ee loo isticmaalo in markaa wax lagu karsado deeqa maxamuud maxamed ayaa warbixintan inooga diyaarisa waa sidee siyaabihii ay soo mareen dabshidashada soomaaliyeed qarniyadii hore soomaalida ayaa ahayd reer guura ama beeraley kuwaasoo ku nool dhulka miiga ah oo xilliba meel u guura taasi oo sababtay roobabka da-aya xilliyada kala duwan dhaqanka soomaaliyeed ayaa soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd sida nolosha dabka sidoo kale waxaa siyaabo kala duwan soo maray cuntooyinka qaababka loo karin jiray iyo weliba sida loo jarjari jiray qudaarta iyo wixii kale ee soo raacaba waqtigii hore ayaa dabka waxaa loo shidan jiray in xaabo lasoo guro oo ah dhirta qalasha islamarkaana wax lagu karsan jiray waxaana lasoo qaadan jiray saddex dhagax oo loo yaqaano dhardhaaro kuwaas oo ay wax ku karsan jireen wakhtiga loo guuri jiray meelo naq leh oo u roon xoolaha iyo dadkaba waxaana lagaga guuri jiray jabadka reeraha dhardhaarta iyo xerada xoolaha ay ku hoydaan cuntooyinka ayaa ahaa mid la karsado hal xilli badi dadka ayaa cabi jiray caanaha ay ka soo lisaan xoolaha kala duwan ciyaalkana la siin jiray waxaa aad loo isticmaali jiray shaaha oo caado ay u lahayd soomaalida ama isticmaasho waxaa jiray in hal weel wax lagu karsado shaaha iyo cuntada wakhtiga la karin jiray cuntooyinka xilligaas waxa ay ahayd soorta bariiska lagu daray subag iyo caanaha lalusho oo loo yaqaano ciirta lama aqoon in la dhaqo weelka wax lagu karsado sababtoo ah waxaa la aaminsanaa inuu difaac uga yahay ololka shayga wax lagu karsanayo waatan maamo xasno oo ka mid ah maamooyinka soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinay siyaabihii ay soo mareen dabshidashada soomaaliyeed iyo weliba cuntooyinka ay dhaqanka u lahayd soomaalida bismillaahi raxmaan raxiim dhaqanadii horo dhaqanadan waa ka wanaagsanaayeen waxay uga wanaagsanaayeen waa ka caafimaad badnaayeen xataa wax beertaada kasoo baxaa la cuni jiray wax haddana duurkaas qoryo a ah laga shidi jiray waxaa la cuni jiray xalaala oo aanan dibadna laga keenin meel kalena aan laga keeninoo beertaada kasoo go-ay oo aad beertaada aad maaragtay inta ka goosato aad qoryahaaga shidato aad ku karsato ee aada cunto caafimaad badanay ahaayeen caanaha caano fareeshahay ahaayeenoo hadda xoolaha inta laga soo liso ilmaha la siisto sooraa la cuni jiray cambuulaa la cuni jiray waanbaa la cuni jiray maxogaa la cuni jiray wixii macnaha baadiyaha laga isticmaalo oo beerahaaga kasoo go-a aa la cuni jiray horta magaalada dadka joogaa kolley sida badan qudaarta cuni jira waxay isticmaalaha hilibkoo kale markii maaragta ay xafaarow iyo waxaas oo qabto hilibay qala jireen hilibkaasay biyo ku karsan jireen waa cuni jireen mid hataa waa duba jireenoo inta ood keensadaanay ku kor duba jireen saasay u cuni jireen waxaasuna wax nadiifahoo aan barax lahaynay ahaayeen ee laga yaabee aqal markii la raraayo in la sameeyo udbaha iyo darinta oo aqalka lagu dhisayo iyo in la qaato oo markaas ratiga la saarto ee saasoo kaleeto owlaadda ratiga la saaro saasaa loo guuri jiray habeen hataa waa la guuri jiray habeenoo dhan sida loo socdo subaxii oo kalea meel la degaa marxaladda labaad ayaa ahayd in dhartii ceerinta ahayd oo la shidan jiray loo bedelo dhuxul lana suuq geeyo waxa ayna noqotay ganacsi waxaana la sameeyey burjuko ama girgiro oo ahayd farsamo gacan ku samays ah oo looga maarmay qiiqii iyo dhibaatooyinkii ay lahayd xaabada sidoo kale waxaa isbeddel ku yimid qaababkii cuntada oo waxaa la bartay in la sameeyo cunto iidaan leh oo lagu daray sida basasha yaanyada baradhada iyo wixii la midka ah waxaa dhacay inay isbeddesho noloshii dhexe oo loo guuro qaybo casri ah oo laga dhalinayo dabka walow ay isla dabki yihiin haddana waa ay kala duwan yihiin waxaana xilligan la marayaa in la helo dab aan ku dhibayn oo aadan marayn wax raadis ah sida leetarkii ama kibriidkii lagu shidan jiray nolosha wakhtigan taagan ayaa ah mid ku salaysan jaangoyn oo ah qaybaha leedka ama korontada isma bedelin dabkii keliya ay waxaa isbedelay noloshii aasaasiga ahayd qaybihii qudaarta wax karintii xitaa in aan la dhaqin weelka wax lagu karsan jiray walwalna aan laga qabin waxaana meeshii ka baxay madowgii digsiga oo loo haystay inuu u yahay difaac loogana ilaalinayo digsiga ololka faraha badan iyo in uusan ku daleeshamin shamin weelka deeqo way mahadsan tahay oo warbixinta nala socodsiineysay barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin waad nagala socotaan dhegeystayaal ku noolo weli barnaamijka kulankan dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo markaa toddobaadkiiba maantaoo kale aad ka dhegeysataan kaaynan kula dhex maqshaan barnaamijka kulanka burhaandiin ayaa diyaar la ah mowduuceeduna waa waayaha iyo taariikhda dalka morocco And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka caalamka toddobaad walba xilligan kale ayaad ka dhegaysataan kenen toddobaadkanna waxaan xubinteena ku eegi doonaa waayaha dalka morocco dalka marocco waxaa loo yaqaanaa boqortooyada marocco ama maqhrib wuxuuna ka mid yahay wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda afrika dalkan wuxuu ka mid yahay saddexda wadan ee ay maraan badaha mediteraneanka ee atlantikada waxaana ku weheliya faransiiska iyo sbain dalka marocco aanu ka hadlayno wuxuu xuduud dhanka dhulka la leeyahay dalalka aljeeriya iyo muritaaniya xagga baddana waxa uu la wadaagaa dalka sbain si gaarana wuxuu xuduud xeebeed la leeyahay saddex jasiiradood oo dowladda sbain ay maamusho caasimada dalkan waxaa la yidhaahdaa rabaat hase ahaatee waxaa ugu weyn magaalada kasabalanka tirada dadka marookaanka ah waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo ruux ama ku dhowaad afartan milyan oo qof gaadiidkun waxay isku dhaafaan dhanka midiga dadka ugu badan ee dalkan dega waa qowmiyadda berberiyiinta layidhaahdo calanka waddankanna wuxuu ka kooban yahay guduud ama casaan dhexda ku leh xidig shan gees leh calankan oo la naqshadeeyey nofembar xidugtu waxaa la sheegaa inay u taagan tahay shanta tiir ee islaamka halka guduudka ama casaankuna u taagan yahay xasuusta halgamayaashii dalkaas lacagta dalkan laga isticmaalay waxaa layidhahdaa dirham dalkanna waxaa looga hadlaa afka carabiga oo rasmi ah sidoo kale afafka ingiriiska isbaanishka iyo faransiiska ayaa sidoo kale dalkan looga hadlaa dadka luuqadaha yaqaana waxa ay ku macneeyaan magaca morocco marka la turjumo inuu noqonayo dhulka boqortooyada galbeed taarikhyahanaduna waxa ay sheegaan in dhulka dalkan la degay muddo haatan laga joogo ilaa saddex boqol oo kun oo sano hase ahaatee dal yidhaahdo marocco waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetankii waxaana aasaasay boqorkii la ohan jiray idriis ibnu cabdulaah intii u dhexaysay qarnadii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad dalkan wuxuu la kulmay culuusyo waaweyn waxaana dalkan marar kala duwan qabsaday boqortooyooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin boqortooyada cusmaaniyiinta iyo tii alawiyiinta iyo sidoo kale bortuqiiska mar kale sanadkii kunsagaalboqollabayotobankii dowladihii xilligaas ee faransiiska iyo sbain ayaa dalkan qabsaday oo qaybsaday weliba bishii abriil sanadkii kunsagaalboqollixiyokontonkii ayuu dalkan xorriyaddiisa helay oo sidoo kalena la mideeyey gobolladii kala qaybsanaa dalkan oo ah dal ay ka jirto nidaamka boqortooyada waxa uu leeyahay boqor baarlamaan laba aqal ka kooban iyo golo xukuumad oo ra-isul wasaare hogaamiyo diinta rasmiga ah ee dalkani waa islaam waxaana bulshada waddankaasi muslimiintu ay ka yihiin wax ka badan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan halka dadka diimaha kale haystana ay ka yar yihiin boqolkiiba hal islaamka waxaa la aaminsan yahay inuu maroko gaaray qarnigii toddobaad qiyaastii in ka badan konton kun oo masjid ayaa la aaminsan yahay in dalkan ay ku yaalaan waxaana ugu weyn masjidka layidhaahdo abu xuseen oo la dhisay sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol iyo kow iyo afartankii dhanka dhaqaalaha haddii aan eegno markaana waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada afrika ee dhaqaalahoodu kobcayo waxaanu qaaradda kaga suntan yahay dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dhaqaalaha ugu badan dalkan wuxuu ka soo galaa dalxiiska iyo warshadaha sanadkii labada kun iyo labaatankii dalkan waxaa la sheegay inay dalxiisahaan u tageen qiyaastii labaatan milyan oo qof dalkan cunnada ugu badana lagu cuno waa cunnada xalaasha ah waxaana dadku si ay u badan yihiin inay cunaan hilbaha lo'da iyo macmacaanka oo martida lagu sooro sidoo kale shaaha ayaa aad looga cabaa dalkan aanu ka hadlayna ee morocco xagga cayaaraha haddaan egnana dalkan waxaa aad looga xiiseeyaa kubadda cagta sanadkii kun iyo sagaal lix iyo siddeetankii morocco wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ama carab ah ee u gudba wareega labaad ee cayaaraha adduunka mar kalena labada kun iyo labaiyo labaatanka ayuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ee u gudbaa wareegga afardhamaadka cayaaraha koobka adduunka dowladda morocco waxay sanadkii labada kun iyo shan tobankii ka cudur daaratay inay martigeliso koobka qaramada qaaradda afrika sabab la xidhiidhay faafitaanka xanuunka ebola oo waagaas afrika farabacan ku hayay sidoo kale dawladda morocco shan mar ayay isku dayday ama codsatay inay qabato cayaaraha koobka adduunka waana ay weysay tartanka fardafuulka iyo cayaaro kale ayaana dalkan si weyn looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamkan toddobaadkan saaxiibayaal waa naga intaas tan toddobaadka dambe nabadgelyo xubintii wax ka baro caalamka ayaad degeysanayseen oad ku dhex maqashaan barnaamijka kulanka k n n markan haddii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijka weli ruushku waxa uu duqeymo xoogan ka wadaa qeybo kamid ah dalka ukrain gaar ahaan magaalooyinka dhaca bariga waddankaasi sooridaar iyo qeybo kale oo dalka ukrain ka mid ah waxaa laga maqlayaa dhawaaqa iyo qaraxyo culus oo ay duqeymo ku garaacayaan diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo sidoo kale xubnaha kale ee ka mid ah maleeshiyaadka culus ushaqeystayaasha uu taageero ama ay taageerto xukuumadda ruushka waxay u muuqataa markaan mid weli ay xaaladdu kasii dareyso iyadoo daraasiinteed ay ku dhinteen duqeymaha kuwo kalena ay ku dhaawacmeen burbur xooglan ay soo gaareen dhismayaasha ku jira ama ku yaala magaalada solidaar bakhmud iyo magaalooyin kale oo kamid ah magaalooyinka toddobaadii lasoo dhaafay ay ugu dagaalamayeen ciidamada ruushka iyo sidoo kale kuwa yukrain maayarka magaalada waxa uu tilmaamay in khasaaruhu uu yahay mid badan kooxaha gurmudkuna ay wadaan dadaalo ay ugu gurmanayaan dadka ay waxyeelada soo gaartay si markaa wax looga qabto dhibaatada soo gaartay goobaha caafimaad ayaa la geeyey dhismayaal burbursan ayay weli ka baadigoobayaan dad la aaminsanya inay ku hoos jiraan lagana yaabo rajadu inay tahay mid yar in la heli karo iyaga markaa badbaadadoodu qaba ama caafimaad qaba dhinaca kalena madaxa militariga xukuumadda fiji waxa uu ku andacoonayaa inay jirto walaaca laga qabo in isbedelo ay la imaan karto xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dhowaan wadanka loo magacaabay ee steveni rabuka kaasi oo la aaminsan yahay in dalkan dhaca basifiga in wax badan oo isbedela lagu sameyn doono marka la eego nidaamyada ciidamada maadaama cabsi laga qabo in uu dhici karo in saraakiisha qaar isku dayaan afgembi milatary maadaama dalkan shan iyo soddon sano gudahood ay ka dhaceen ilaa afar mar afgembi qoraal ka soo baxay genaraal johne colonawai waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in wax kabedel lagu sameeyo hanaanka ciidamada milatarigu ku shaqeeyaan loogana baahan yahay golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare rabuka inay wax kabedel ku sameeyaan arrinta waxaynu aaminsannahay in loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan eh, in la ogaado in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada taasi waa muhiim ayuu u sheegay warbaahinta sarkaal u hadlay milatariga fiji taariikhda dalkan fiji waxaa markaa uu ku suntan yahay dal inta badan ay isku dayaan xubnaha siyaasiyiinta iyo kuwa saraakiisha milatariguba inay sameeyaan afgembi milatari ra-iisul wasaare haatan xafiiska jooga sanadii kun sagaal boqol toddoba ribuka waxa uu sameeyey afgembi uu kula wareegay wadanka laba jeer ayuuna markaa isku dayay afgembiga uu ku guuleystay rebuka ayaa noqday afar labaatankii bishii december ra-iisul wasaaraha wadankaasi fiji waxaana u suura gelisay arinta inuu guul dirqiya kasoo hooyay doorashooyinkii ka dhacay dalkan dhaca basifiga waxaana la aaminsan yahay in haatan ay weli jiri karaan xubno saraakiila ah iyo qaar ka mid a ah xisbiyada inay isku dayi karaan inay afgembi sameeyaan barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network nolol kama bogto idbariinsayo waygu baahaye siduu ii hurdo kama bogto idbariinsayo waygu baahaye adaan ku bukaa may bogsiin karta

igu

dhaqashada kalgacal badhba iga igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee waa inuu ballanaa yaan badin wartee maxa inuu ballanaa เธอกลับ heestaasi ay ku luuqeynayeen fanaaniinta maryam mursal iyo cumar dhowle waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka heeneen heese kale ayaa noo soo socdaa balse marka waxad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaade ah taariikhduna waa toddobiiyo tobanka bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta toban iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afartan iyo sideed cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii guddoomiyihii xilligaasi ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa xilka laga qaaday kadib markii mooshin xilka qaadistiisa ku aadan la horgeeyay golihii baarlamaankii xilligaasi isla maalintaasina allaha u naxariistay maxamed qanyare afrax iyo muuse suudiyo lixow oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii magaalada muqdisho ayaa hubkooda ku wareejiyey dowladdii kumeelgaarka ahayd maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii dowladii kumeelgaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xoreynta soomaaliya ayaa ku heshiiyey inay jabuuti kusoo dhisaan dowlad midnimo qaran ah qodobadii maalintaasi lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in tirada xildhibaanadii xilligaasi shaqaynayay la gaarsiiyo in ka badan shan boqol oo xildhibaan isla maalintaasina al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen inaysan joojin doonin dagaalka ay ka wadaan soomaaliya intay joogaan ciidamo ajaanib ah maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday allaha u naxariistee maxamed axmed kuluc oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo labaatankii dhaktar maxamed nuur gacal ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ciidamadii soofiyeedka ayaa qabsaday magaalada warsow ee caasimada dalka boland maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa waxay yeesheen kulankoodii ugu horeeyey ugu dambeyntiina maanta oo kale sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii diyaaradihii dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa duqeyn xoog leh waxay ka geysteen dalka ciraaq guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale markaana dibidin idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsantahay ilwil maxamuud aadan nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhaca qeybkahayd ah barnaamijka kulanka k n n markan bakistan haddaan eegno ra-iisul wasaaraha dalka bakistan shehbaaz shariif waxa uu ugu yeeray hindiya inay wadahadal ka yeeshaan arrimaha sii xumaanaya ee ka jira gobolka kashmiir oo ay ku muransan yihiin dalalka hindiya iyo bakistan isagoo weydiistay imaaraadka carabta inuu qaato doorkiisa ku aadan in uu xaliyo kala aragduwanaanta u dhexeysa dalalka dariska ee hindiya iyo bakistan waxa uu sheegay inay muhiim tahay in imaaraadku uu qaato doorkiisa walaalnimo ee ku aadan in ay markaa qayb ka noqdaan xalka kashmiir si loo dhammeeyo midmadowda bakistan iyo hindiya oo muddo sanado ah ay markaa khilaaf uu kala dhexeeyo arrimaha xuduudda kashmiir isagoo markaa booqasho ku tegay toddobaadkii lasoo dhaafay shahbaad shariif waxa uu waraysi siiyey telefishinka alcarabiya waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in loo baahan yahay inay si deg dega ah u wada hadlaan sida lagu xalin karo khilaafka kashmiir oo markan xaaladiisa ay kasii darayso waxaan bixin doonaa wax waliba oo muhiim ah oo looga baahan yahay wada hadalada hindiya waa go-an tahay waxaynu u baahannahay in la gaaro xal fariinteyda aan u dirayo hoggaanka hindiya waxa uu yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi narendera modi waa in loo hogaansamo in la dejiyo xiisadda la aqbalo wadahadalka sidoo kalena loo lagu xaliyo xaaladda sii xaaladda kasii dareysa ee ka taagan kashmiir wadahadal ayuu shahbaad shariif u sheegay telefishinka alcarabiya oo wareysi siiyey dalalkan hindiya iyo sidoo kale bakistan waxaa ka dhexeeya khilaaf ku aadan kashmir oo markaa tan iyo gumeystihii britain ama ingiriiska sanadii ilaa xilligan labada dal ee haysta hubka waxgumaada ee nucleer-ka waxaay dagaalameen ilaa saddex jeer oo ay ku dagaalameen arrimaha ku aadan dhulka ay ku muransan yihiin ee kashmiir waxaynu nahay daris waxaynu u baahannahay inaynu wax weliba aqbalno haddii aynu daris ahayn waa in aynu dooqeenu noqdaa midka ugu muhiimsan nabaddu waa muhiim waxaan ka shaqayn doonaa inaan cashar ka baranno waxa aynu horey u aragnay ee ah dagaaladii saddexda ahaa ee hindiya aynu la galnay iyo cawaaqibtii ka dhalatay dagaalada waxaa keliyan u baahannahay waa in laisku turo dhibaatada aynu ka qaadnay dagaalada shaqala-aan baahsan dhibaatooyin nololeed iyo faqri ayuu hadalkiisa sii raaciyay xilli uu la hadlayay telefishinka alcarabiya shehbaas shariif ra-iisul wasaaraha dalka pakistan markana dhegeystayaal waxaad ku kusoo dhawaataan xubintii kalaman koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay ceeldheer iyo cirifyada mareeg caadda xaradheere cudud lagu midoobaa shabaab looga cayriyeye casiisow ha soo celin mudday shacabka ciileen warna miyaw lama meeli amaamato hogaday shirkii baydow ay horteegan ma infurmuwaay horta burweyn maxaa loo aadilaayahay hortaagan war cabdikuusow maadinkoo jiifaad rabtaan in laydiin xoreeyo wargoyin anugu waxaan dhihilaa ciidankii shabaab casharka u dhige cagta mariyayow cimrigihin ha jiro cimrigihin hajiro cagta mariyayow cimrigihin hajiro waranna waxaan odhan lahaa armaqal xaadu orahe ma dhahdido hididiile ii muuqataan haatan arkaaye horumar baaba ii laacayi iyo hiigsi nololeede hargaysiya afgeeyo isku tagay ama heshiis gaadhay oo lagu hooyaadaaya nabad hororna la isdaayey allahayow adaa heli karaa noo hubee adugu wargaboosa wallah kaa aqbale shabaab waa laga adkaada markaad maqasho miyaad midnimada jala diidda soo raadisay war guulla'aan garab daro maahina guuli garab badantili leymi dheegne war afgeeyo kuu sheega ow dheegla kuma uusan dhihin heshiin anugu waxaan kula yaabanahay gaboose laascaanadoo derisluu la heshiin waay markaasuu afgooyi u socdaa war bishaarow an la yaabto jinnigii oo dogaadu ah ood kalka darsidii adheegi jiray aryamadeeyow shabeellada hoose u ilaad gardarra koonfur galbeed loogu daray ma adigaa somalilan ka xiga warwarlaweynay markhaatiha laga ahaadee hadda ma idinka midnimada diidan war gaboosow aadan sunni markaa soo dirta inaan quustay anigu war cabdikuusow war mahay sida boqor buur madooba ka sii horreeyey war kalemaanay shabaab la iskuma aadayn karo cidna gacal uma ahane nin la yidhaahdo qaalideeq xasan wuxuu yidhi daayinow allahayow waxaan kaa dalbanayaa dalkoo nabada daarahoo qurxoon iyo dalxiis jooga damaashaadna lagu marahayoo lagu dakaynaayo oo kala dambayn maamul iyo dawlad lagu haysto oo deriskiisa kale daacad kula joogo dowkulaydow horaad erno maynka daru waaye aryaadhaha waxaa la yidhi haddaanna ay maraysa dalkayinaan diifaacanon dibudhiisna laa doonaya dalkan inaan diifaacano warkalamaanay war ma mahaysiine xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo cashiradiisi bilaabay wuxuu yidhi dagaal kasta ee dunida fallaaga argaxisaha lala galo saddex weji ayuu leeyahay wejiga koowaad oo ah guluf dagaal oo gacanta fallaagada looga bixinayo goobaha ay haystaan oo xorayn ah wejiga labaad oo ah gacankuhaynta goobaha laga xoreeyey fallaagada oo xajin ah wejiga saddexaad oo ah dhismaha maamulka garsoorka hay-adaha amniga iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada si ay u dareemaan neecawda nabadda inay fallaagadii ka raysteen oo xasilin ah weji walbana wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad qorshe iyo dad karti leh oo meelmariya saddexda wejina kalama hari karaan meelmarintooda ayaana lagu ciribtiri karaa fallaagada fadwoodahin ay kala walandhiman warshi xasan taar uweysoo hadda ka hor ka hadlay dagaalada jabhaduhu dowladaha la galaan wuxuu yidhi saddex weji buu leeyahay wejiga koowaad waa gurilayn iyo rabshado la sameeyo iyo arbushaad si laguu aqoonsado inaad jabhad jirtoo dagaalamaysa tahay wejiga labaadna waa maraad dowladdii aad la diriraysay la siman tahay oo aad meelaha aad qabsatay xegsanaysid wejiga saddexaadna waa maraad ka adkaatay oo toos u baacsanayso saddexdaas weji markii la sameeyaana jabhadi guulaysataa war shabaab waa laga adkaaday gorilana meel lagu gaari maayo niyow aryaadaha gulufka ciidanka iyo gobollada la qabsaday iyo guushay soo hooyeen horta waa soo dhoweeyhaa laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidamadan ee koo iska hurdaayo subax gashow lagu dheelmahaayo taasuna wax loo adkaysan kara maaha mugya lamana ma dhicin waxa wax looga barala'yahana anigu ma aqaan midda kale xero ciidan waxaa la arki jiray sirdoon inay leedahay sahan hore inay leedahay waardiya fog inay leedahay ee beri gashowniya lagu soo dheelmado mahay joogaan lagu laayo nabaya inaysan wax la qaado kara ahayn abdulow aanhal dhibaatadii kow may ku mid ee eh? dhafarti iyo aadka la aamawha miingi ee iidankadii fiidoora jiifadan qaarshanu waardi ku qoranya salaadsuwaana safba kolko tukuda malka dheelmada fadna wargooyin ciidanka ilaa laga mamnuuco jaadka iyo taleefonka smartifonka la yidhaahdo fadhigooda waa loogu imaan mar kasta war ciladahaad sheegaysaan oo dhan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal caanood baa hore u sheegay ilaa dhaqamadaa laga suuliye ciidamada soomaaliyana ayaguna waa degan yihiin dalkuna waa dayacan yahay war waxaa la yidhi al-shabaabka luuqluuqa iyo jiir isugu laaba waardiye askari meel u ligan laamigana taagan laadhuu teleefoon midkii laba gacmood tuurta oo luqunta hoggaamiyaa laga libaysta warkalamaanay waxaa la yidhi haddaad ciidan tahay ciidda iyo calanka loo dhaarshay casharrana in badan soo barto loo carbiyey hawsha ciirsina shacbigu ou ka rabo cudud la kaalmaysto waa ceeb inaad caajistay cadow ku gaada war inta badan ciladaha aad sheegteen waxaa wehliyey oo ciidanka lagu gaadi jiray taliyahooda waxamarjii faaxirada loogu tegi jiray laakiin ciidankii saaka lagu dheelmaday taliyahooda waa dhex joogay allah u naxariistay ciidankii ku shahiidowna ka mid ahaay aryaadhaha warya dhammaantiis geesii wooxow go'aansaada guulayso ama geeriyo geesi waxow go'aansaada guulayso amba geeriyood kakaca maha war kalemaanay war mahaytana madawiine hasan sheeg baydhowjana'a oo ugu kahoohidi aye shirki ma bilowda horta shirka baydhabo maxaa looga hadlayaa shidha shidha shidhoo danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaaci karo bishimii shib naga dhahaa war aan aaneeloshan shirka koonfur galbeed walmakueshiidiin madiha gebagaba weliba laakakatama doone sharlankii wadow shaleeda sharlankii wadow irbidshawlika dhiidi sharlankii wadow shiinshafar duri sharlankii wadow shargudban shayddaanna hijaa gaaban shuushkini shafaac urahmaan warmadee waxaad ka tagtay shileedeeya shibleehaadee warkalamaanay war mahaysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi madax bannaanidii waa ka noqonnay miyuu yidhi garacad shan milyanay soo saartay miyuu yidhi xardheere b s f qabatay miyuu yidhi war degmadii gobolka midug ka maqneed gacantaa ku dhigna miyuu yidhi somalilan waa la heshiinaynaa miyuu yidhi warlaasacaanood somalilan ka mid maaha miyuu ku celiyey aryaadhaha ninka maad warka ka sugtiin qaylo badanidiina cabdullow dadkan waa falan yihin waxna looma sheegi karee ah ciidani wuxuu yidhi waa ku ammaanayaa ciidanka dawladda inay shabaab xaradheere ka xoreeyeen soomaalidana waxaan kula talinayaa buu yidhi in loo midoobo shabaab intay joogaan horumar lama gaari kare wardani ceeldheer in la qabsaday ma oga war ceeldheer b s f ma tegin war kalamaray waddankani jahayste jahahaadka galay jubbaland maxay la janjaaman tahay hmm. oy jubbadii dhaxana oga jaakirta war waxaa kaloo la yidhi ah jahli jaga helaa ummadda waa sii qabjabiyaaye dawlad iyo jihaadkan shacbibaa wadajirka u qaadnay jirjiroolayaal baa u qumay inay jillaafaane jeebbada shabaabkay rabaan inay ku joogaan aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi how dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal warwar ma haysiine amiiradii waxaa la arkay iyagoo baabuurta geeda ku rartay qaar caws isku xirxirayna waa la sheegaaye ilaahuw geed iga dhigmiya ka dhacday jahaadkii war hadda waxay maraysaa geed miya igu qari guri miya igu qari god miya igu qari war heestaas macalidheeraa qaaday war waa erayadii mahad kala iyo laxankii fu'aad shongole war iskudubaridkii iyo soo saaristii axmed diiriye miya war ma muusikii kaba ku tukadaa aryaadaha nashiidda muusig ma lehe naga shibdhaha waa waalantihiin war inay baabuur qaraxyaa ilmihii u soo dhiibaan oo dhahaan isdila jinnaad galaysa raraysaane iyaguna nafjecli awgeed baa baabuurtigeeda ku rartaan sidee isu waafajiyeen amiiradu aryaadhaha cunuga isqarxihaya iyo dadka owlayhaayo intaba male iyaku danna kama laha war waxaan maqli jiray ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira markaa daacad baa adiga dirham qura ma joogaan wax la soo iibshay waa la dhaqaalaystaa war madayn baa lagu siiyey mise duurkay ka heleen war waa xere doon xalaaleed war waxaan maqli jiray ummad aan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda hadday darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiiradu amiiraduma isdilaan hay u dagayaan nimayahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma og tihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keen kala socoteen warbaahinta kulmiya anigo abdicais baraha barnamijkii la socodsiinayey qorshe ayaa farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqayso fanaanada shamis abuukar ismaaciil guduuda carwo halkudhigeediina yahay dhibta aan qabo eryada heystan waxaa laga hayaa xasan aadan halac laxanka waxaa saaray xaafuun waana heysihii soo baxay intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo